بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسم المصدر اسم المصدر اسم مصدرك اسم واسم يدل على الحدث oo ku tusiya xadثka kalmasdar sida masderka xadaث uu ku tusiyo غayra ana axrufa waase ahaatee ismulmasderka xuruuftiisu takuunu waxay ahaataa aqala mid ka yar min axrufi lmasdar masdarka xuruuftiisa hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay masdarka iyo ismu masdarka waxaa xuruuf yar ismu masdarka waxna way wadaagaan oo mid kasta oo masdarka iyo ismu masdarka ka mid ah xadath buu ku tusiyaa haddii la faahfaahiyana ficilka masderkan iska leh xuruuftiisa waa in masderka laga helo laakiin ismu masderka xuruuftii ficilka wax kamid ahaa ka maqan saas daraaddeedu marka uga yaraaday masderka xagga xuruufta macnaha soo la faham soo maaha mihaalu dalika ambata meeqa xaraf uu wataa afar soo ma wato masderka afartaas waa in laga helo hamsada waa in laga helo nuunta waa in laga helo bada waa in laga helo tada waa in laga helo imbatan haddii la dhaho soo ma wato hamsadii waa wataa nuuntii waa wataa bacdii waa wataa tadii waa wataa laakiin nabatan haddii aan dhaho masder ma yahay masder ma maxaa masdernimada u diiday hadda xuruuftii wax kamid ahaa ka maqan ambata xuruufteed wax kamid ahaa nabatan ka maqan oo maxaa ka maqan hamsadiiyaa ka maqan saas daraaddeed nabaatan waa ismu masdar liambata nabaatan iyo imbaatanna haddee nabaatanaa xuruuf yar oo ismu masdar ah masdaruhu imbaatun waaye wasmulmasdar nabaatun qaala tacaala wallahu ambatakum ilaahay baa idin soo saaray min alardi dhulka nabaatan soo saaray wa min amhilatihi waxaa ka mid a saraxa masdaruhu wuxuu yahay altasriix ismulmasdar saraax takalama masdaruhu takaluman ismu lmasder kalaam kalaam marka waa ismu masder ayuu ismu masder u yahay kalama tacallama masderkiisa waa tacaluman cilmanna waa ismu masder tawada'a tawadu'an wudu'anna waa ismu masder acطaa icطaa'an caطaa'anna waa ismu masder caطaan maxaa ismu masder looga dhigay haddii acطaa hamsadeedi wax kamid aha ka maqan laakiin icطaa'an haddii la dhaho waxba kama maqna iطmaana iطmi'naanan طuma'niinatanna waa ismu masderkii qaala tacaala wasarixuuhuna saraaxan jamiila saraaxan marku waa ismu masder lisaraxa ilan xuruuftii saraxa wax kamid aha ka maqan oo maxaa ka maqan labadii rabood mid kamid ah annaxtu macna naxtu wuxuu yahy an taakuda min kalimatayni aw akthar kalimatan waaxida laba kelimadood ama ka badan inaad kala soo dhex baxdo hal kelimad oo tadullu ku kutusinaya calaa macnaahumaa labadan kelimadood macnahoodii wa min amhilati dalika waxaa ka mid ah dibadrun wa yuusafu bihi waxaa lagu sifeeyaa alrajulu shadiid ninka adag dibadrun sida hizabrun oo kale dadku waa hoos dhigan yahay ba-du waa kor dhigan tahay da-du waa reeban tahay dibadrun waxaana laga keenay laba kelimadood wa huwa manxuutun min dabata wa dabara waxaana lagala soo dhex baxay oo laga soo qoray naxtiga waa qoride eh? waxaa laga soo qoray labada kelimadood oo dabata iyo dabara ah dabada marka maxaa laga soo qaatay daadkii iyo bacdii dabarana maxaa laga soo qaatay ya maya de badrun waxaa laga soo qaatay daadka iyo da'da dabarana waxaa laga soo qaatay bacda iyo ra'da wa kilaahumaa mid kastoo labadooda ka midna ah yadullu wuxuu kutusay calaa shiddati adayg dabata oo macnaheed uu yahay shaygii waa xifdiyey waa koobay si fiican uu gacanta ugu qabtay iyo dabara oo macnaheed uu yahay wathaba waa booday fi lmurakab alidaafi murakabka idaafiga ah naxtigu waa galaa cabdu shamsin waa nin magaciis marka la rabo in la idaafeeyo cabshamiyun ay dhaheen carabtii cabdigii maxay kasoo qaateen caynkii iyo ba'dii shamsina maxay kasoo qaateen shiinkii iyo miimkii afartaas xaraf ayay yaa u nisbiya xagga dambe ka raaciyeen markaasaa waxaa leeyay fulaan ibnu fulaan alcabshami mansuub ilaa cabdishams cabduddaar cabdariy ay yidhaahdeen asmaa lqabaa'il waa galaa balxaarith min bani alxaarith ibni kacab banulxaarith a ah, waxaa laga keenay balxaarith banuu maxaa laga soo qaatay ba'di inta kalena waa xaarifkii cadig ahaa balcambar banulcambar fulaan ibnu fulaan min bal waxaa leeyahay min balcambar qabiiladaasuu ka dhashay aljumla albasmala addamcaza altalbaqa almash'ala maa shaa allah qofka inuu dhaho alkabcata kabata allaahu caduwak cadowgaaga ilaahay ha kaa celiyo ha jabiyo cadowgaaga alxasbala aljacfala alxamdala alxaycala waa soo marnay kuwaas waa taqaanaan da adaama allahu cizaka inaa hadda weydiido sax maa waa soo marnay wa min nawaadir naxti waxaa ka mid a alfadlaka min qowlihim fadlaka aw fatlaka fadlaka xagee ka yimid fadalika kada wa kada fatlakana fatilka kada wa kada laakiin tilka hadda ka hor wuu soo naqdiyey tilka lagama keenu hadda ka horna soo yiri sooma xusuustaan oo lama dhihi karo fatlaka haddana yaa isticmaalay wa huwa aljamcu waa keenid bacda tafriiqi isu keenid marka lakala tafriiqiyo kabacdi min annaxti almucaasir waxaa ka mid ah darcamiyun fi naxti oo laga soo dhambalay laga soo jeexay min daari lculuum daarulculuum uu ka soo baxay ninkan marka la rabo in la yih waxa leeyahy fulan darcamiyun daarulculuum kasoo takarujay anwaacu lmushtaqaat waxaan kasoo baxnay mushtaqaadka asalkooda oo ah masderkii haddana musdaqaadkaan gelaynaa wanatanaawalu taxta hada lcunwaan maa yaati ismu lfaacil wa siiqat lmubaalaqa siiq lmubaalaqa ismu lmafcuul sifat lmushabah bismi lfaacil ismu tafdiil ismay zamaan walmakaan ismu laala ismu lfaacilkaan ku hormaraynaa ismu lfaacili wasfun daallun waa wasfi kutusinayo calaa macnaa calaa macnan waaqic ismu lfaacili wasfun daallun waa wasfi ku tusiya calaa macnan waaqicin fi lmawsuuf wuxuu ku tusiyaa macno ku dhaca mawsuufka aw qaa'imin bihi ama asaga ku qumay wuxuu yihi isim faacil waa wasfun waa sifo daallun wuxuu ku tusiyaa calaa macnan macnahaas oo loola jeedo xadadka isim faacil wuxuu ku tusiyaa xadath waaqicin oo dhacay fi lmawsuufi mawsuufka isimka faacil wuxuu ku tusiyaa laba shay xadath waa ku tusiyaa iyo xadathkan qofka sameeyey haddii la yidhaahdo shaarib wuxuu ku tusinaa ashurbu oo xadadkii ah iyo qofka shurbigaa sameeyey ilan shaarib macnaheed waa maxay waa nin cabitaan sameeyey shaariba haddii la yidhaahdana waa sidoo kale xadadkii iyo xadadkaas qofkii sameeyey laakiin maanta waa mu'anas aakil haddii la yidhaahdo akligii iyo qofkii sameeyey aakil haddii la yidhahdana waa la mid laakiin mu'anas uu noqday mararka qaarkood laakiin inuusan asagu samaynaa dhici karta oo asaga uu ku qumo tusaale ahaan mariid haddii la yidhaahdo ama mayit wuxuu ku tusiyey marad iyo maradkan qofka uu ku qumay ee la dhihi maayo qofkii sameeyey ilaan maradkan asagu ma samaynin aw qaa'imin bi hadda saasuu ka wadaa xaadithin oo cusub oo yatajadadu cusboonaada bitajadud ilasmina asminadu mar ay cusboonaato waqtan bacda aakhar isimka faacil haddaba xadadkiisu waa xadath mutajadid ah ee xadath daa'ima ma aha aakil marka aan leeyahay akligan daa'iman wa abadan qofkan maku sifaysan yahay waa wax uu mar sameeyey ka horna akli muusan wadin idan akligan waa mutajadid daarib markaa idhaha darbigan weligiis maku sifaysan yahay maya waa mar dhow uu ku qumay intii ka horeydana haddii ma ku sifaysnayn darbigaas macnahaas waa la fahmay ishtiqaaquhu yushtaqu smu lfaacili min alficli thulaathi ficilka thulaathiga ayaa laga soo ishtiqaaqaa aw mima huwa fawqa thulaathi ama fawqa thulaathi aw min masdarihimaa ama masdarkooda meeshaas muxuu ku ishaaraa yushtaqu smu lfaacil min alficli thulaatsi aw mima huwa fowqa thulaatsi waa masder kiraar kuufo oo qabay mushtaqaadka asalkooda inuu ficilka yahay oo min masdarihimaa masderkooda laga soo ishtiqaaqaana waa madhabkii reer basro oo dhahaye mushtaqaadka waxaa asal u ah masderka calaa an yakuuna alficlu mabniyan lilmacluum laakiin ficilku inuu mabni lilmacluum yahay haddii ficilku mabni lilmajhuul uu yahay waxa laga soo ishtiqaaqo ama laga keeno ism faacil ma noqda ism mafcuulu noqdaa ismulfaacil min athulathi yushtaqu ismulfaacil min alficli thulaathi calaa wasni faacilin wadalika kaasna idaa kaana alficlu calaa wasni facala maftuuxa alfaa'i walcayn facala hadduu yahay faacil buu ku imaanaa dahaba fahuwa daahib wakadalika idaa kaana maftuuxa alfaa'i maksuura alcayn rakiba fahuwa raakib wa mithluhu waxaa la mida maa kaana maftuuxa alfaa'i madmuuma alcayn xamuda xaamid wixii faculo ah ayuu ka wadaa haddaba faacil wuxuu ku yimaadaa facala mutlaqan ama mutacaddi ha ahaado ama laazim ha ahaado mutacaddi sida darabahu fa huwa daarib akalahu fa huwa aakil laazim sida jalasa fa jaalis waa dakala fahuwa daakhil iyo wixii la mid ah facilana goormuu faacil ku yimaado hadduu mutacaddi yahay sida calimahu fahuwa caalim iyo sharibahu fahuwa shaarib iyo wixii la ah faacil labadaasaa ku yimaada facala muطlaqan iyo facila almutacaddi laakiin facula inay faacil ku timaado waa shaad meesha uu leey wa mithlu maa kaana maftuuxa alfaai madmuuma alcayn xamuda fahuwa xaamid waa shaad la soco facula inay faacil ku timaado waida aradta isma alfaacil min facila wa facula laaziman isim faacila haddaa rabta oo facilo ka imaana ama facula facilahaasoo laasima ilaan facula markaas waa iska laazime jaa smu lfaacil minhu kamaa yaati sida soo socda facila oo laazima saddex wasan uu leeyahay isimkiisa faacil facil batira fa huwa bairun waa qooqay faclaan cadisha fa huwa cadshaan waa oomay afcala sawida fa huwa aswad cawira fa huwa acwar saddexdaas wasan uu leeyahay faculana laba wasanay leedahay faciil sida darufa fahuwa dariif faclun sida shahuma fahuwa shahmun labadaasaa qiyaas ah fatina fahuwa maya shahuma fahuwa shahmun oo macnaheedu uu yahay wuu gartay wuu fahmay facalna waa ku yimaadaa batula fahuwa badl waa geesi facaal waa ku yimaadaa jabuna fahuwa jabaan fucul a ku yimaadaa januba fa huwa junub intaan dambe laakiin waa shaat labada qiyaaska waa faciil iyo faclun inta kalena waa shaat ishtiqaaqu smi alfaacili min athulaathi isim faacil thulaathi in laga soo ishtiqaaqo saalimka mithaalkiisu wuxuu yahay dahaba fa huwa daahib mahmuus akhada fa huwa aakhid sa'la fa huwa saa'il qara'a fa huwa qaari waa mahmuuz lfaa iyo mahmuuz alcayn iyo mahmuuz allaam ujeedada istiqaaqu ismi alfaacil min athulaathi uu ka leeyahay wuxuu rabaa waxa faacil ku imaanaa meelaha isbedelku uu ka imaan karo meeluhuusan ka imaan karin markuu faacil ku imaanaa hadduu saalim yahay wax isbedela ku imaan maayaan hadduu mahmuus yahana faacil wax isbedela ku imaan maayaan mudacafkana radda fahuwa raaddun asalkiisana raadidun buu ahaa isbedel yaraa gelaa isbeddelka yar muxuu yahay labada daal oo midna cayn uu yahay midna laam uu yahay kan hore oo caynta ayaa kasrada laga tuura ilan meel loo naqliya ma leh kadibna labada daal waa laysku idqaamaa raaddun iltiqaao saakinayn baa jira iltiqaa saakineynkaas laakin waa muktafar liannahu fii baabihi muctalun mithaal muctalulfaa asagoo ah wacada fahuwa waacid wax isbedela ma leh mithaal waxaa loogu magacaaben haddee liannahu yumaathilu saxiix muctal ajwafa qaala fahuwa qaa'il uu ku imaana laakiin markiisii hore laba alif ayaa kulme oo labada alif xaggee ka imaanee qaala alifteedu markeedii hore xaggee ka timid waaw soo kama imaanin haddaba qaawil leh qaawil alif oo bacda alqaaf ah oo zaa ah oo waaw ay ka dambayda waawdaasoo caynulkelime ah qaacido waxaan soo marnay xarfu cillo hadduu mutaxarik noqdo waxa ka horeeyana maftuux uu noqdo in alif loo rogo idaa taxarakat ilwaaw alyaa wanfataxa maa qablahumaa qulibataa alifan waawadan hadda soo mutaxarik ma aha fatxana soo kama horeydo waa fatxada xaggee saaran tahay qaafka waa in markaas alif loo bedelo haddii xarfu cillihii mutaxariga ahaa iyo midkii maftuuxa xaraf baa u dhexeeya xarafkaas maxaa looga booday xarafkaas ictibaar badan ma laha lisababayni alwal waa saakin xarafka hadduu saakin yahana waa daciif kan labaadna waa zaa'id hadduu zaa'id yahana asna waa dacfi kale saas daraaddeed aliftii wahnan calaa wahnin ayaa u yimid lama xisaabin xisaabta marka laguma darin wawdii haddaba waxaan dhahnay waa mutaxarik fatxa ka horeyda waa in alif loo bedelo alif marka loo bedelo maxaa kulmaaya laba alif labada alif mid kamid a ah haddii aan jarno isimkii faacil meeshii aan ka rabna imaan maayo qaalo imaanaa ficilkii maadiga ahaa iyo isimkii faacila isku darsamaa see la yeela haddaba alifta labaad oo caynul kelimaha soo gadoontay oo waawda ka soo gadoontay waa in hamse loo rogo maxay noqotay aail ziidat alifun bacda faa'il kelim oo aliftii faacil falama ijtamacat alifaani markay kulmeen quliba alifu lsli hamzatan aliftii oo caynulkelimaad kasoo gadoontay hamza loo rogay muctalul aakhir qadaa fawa qaadin oo markiisii hore u ahaa qaadiyun qaadiyun sida daaribun daadku waa hoos dhigan yahay caynulkelimaha ya-duna waa godan tahay ya-daas godanna xarafaa kasii dambeeya oo tanwiintii ah wayna reeban tahay ya-dan haddaba damada miyay qaadi kartaa ilan waa isim manquus ahe isimka manquuska ah damada iyo kasrada labadaba culaysay ku yihiin damada markii laga tuuro qaadiin ay noqon iltiqaa saakinayna dhaca yuu ka dhex dhacaa ya-dii damada ah ka tuurta iyo nuuntii oo tanwiinta ahayd ya-da ayadaa xarfumadin iska tuur qaadin daacinna waa la mid laakiin daaciga wuxuu kaga duwaya markiisii hore daaciwun uu ahaa wawdaas darafay martay wa qablahaa kasra tuqlabu yaa-an daaciyun markay noqdaan iclaalu qaadin baa gelaya almuctalu lafiif tawya fahuwa taawin waqaa fahuwa waaqin iclaalu qaadinaa galay wa idaa saxat caynu lficli ficilka cayntiisa hadday ansaxdo ficilka cayntiisa haddii ay sugnaato oo aan la iclaalin saxat ilcaynu fi ismi lfaacil isimka faacil cayntiisa ayaduna waa sugnaahe waxaa qaacido ah iclaalka asal ahaan afcaasha iska iskale asmaaduna waa maxmuulun cala alafcaali fi liclaal iclaalka asmaada la iclaalina waa farac kan afcaasha la iclaalinaana waa asal haddaba isimkii ficilkiisa la iclaaliyo waa in la iclaaliyo kii ficilkiisa uu badbaado asna waa inuu badbaado tusaale ahaan qaala cayntiisu ma badbaaday ma badbaadin soo maha iclaal sooma gelin qaa'il asna cayntiisa iclaalaa galay laakiin cawira caynteedu way badbaadtay soo ma aha isimka faacilna waa badbaadaya caawir cawira fahuwa caawir ayisa fahuwa aayis sayida waa cudur oo geela ku dhaca sayda fahuwa saayid waa cudur geela ku dhaca oo milicsiga uu dhib ku yahay marka cudurkaas uu ku dhaco ya shimbir maa lahaa aa